bsmi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii tabsir الnaasik baxkaami اlmanaasik casharkii sideedaad ayaa casharkan uu noqonaya oo halkan ka bilaabmayo in sha allahu tacaala qaala shaykhu xafidahu اllah almustaxabaat fi اlxaji wاlcumra waxyaabaha xajka iyo cumrada lagu sunneeyo dhexdooda sheekhu wuxuu ka soo hadlay shuruuddii xajka uu ku waajibayey wuxuu ka soo hadlay dabadeed arkaantii waxaa noo soo dambeeyey waajibaadkii waajibaadka iyo arkaantana wuxuu ku kala farqiyey arkaantu waa shay in lala imaadaa ay waajib tahay wax bedel ah oo ka gel oo geli karana aan lahayn wuxuuna noogu soo sheegay ixraamkii oo niyada ahaa iyo dawaaf iyo sacyi iyo xajka oo uu dheeryahay alwuquufu bicarafa waajibaadkuna waa wax adiga kugu waayo qofka muxrimkaa ku waajibaayo laakiin isla markaana haddii uu ka tago bedel ay jiri karaan bedelkaasna uu noqonayo neef inuu qalo oo uu masaakiinta xaramka siiyo isagana uuna waxba ka cunin Eh, ama haddii la waayo neefkaasina toban maalmood inuu soo maayo waajibaadkaas marka xajka iyo cumradu eh, wuxuu kusoo sheegay alixraamu min almiiqaat in miiqaadkii laga soo xarmado in yacni tintii la xiirto labadaa marka cumrada iyo iyo xajka labadaba waajibaad bay u yihiin dabadeed marka waxaa ka mid a waajibaadka in qofkii maalintii carafo istaagay habeenkii inuu ku gaaro oo qoraxda ay ugu dhacdo waajibaadkay ka mid tahay musdelifo oo la baryo waajibaadkay ka mid tahay habeenka tobnaad dhagaxda oo la tuuro maalinta tobnaadna jamratulcaqaba la tuuro maalmaha maalinta tobnaad in jamratulcaqaba midda maka xigta la tuuro duhurka ka hor iyo kadibba maalmaha kalena saddexdaba la tuuro koo iyo tobanka iyo labaiyo tobanka qofkii degdegayo qofka kale ee baryaana saddex iyo tobanka inuu ku daro ramyigu isaguna wuxuu ka mid yahay waajibaadka waxaa kaloo waajibaadka sidoo kale yacni ku jiro mina oo la baryo habeenada mina koo iyo tobanka labaiyo tobanka qofkii daahayana saddex iyo tobanku ku daraa hadyiga qofka mutamatica ah iyo qaarinka inay xoolo qalaan naxri oo isagana marka waxyaaba waajibka ku ah, waxaa ka mida ah xoolaha inay qalaan dabcan waxaa ka mida ah sidoo kale dawaafulwadaac oo markaa dawaafkii sagootinta oo qofka afaaqigeen maka deganayn waa inuu marka marka uu ka baxaayo maka xajkiisa markuu soo dhammaysto dawaaf inuu ku khatimo waxyaabahaasay ahaayeen marka waajibaadkii xajka haddii kuwaa laga tagana bedel ayaa jirayo almustaxabaatu fi lxaji waalcumra halkan wuxuu ka gelayaa marka waxyaabaha sunooyinka ah qaala xafidahu llah almustaxabaatu waxyaabaha la sunneeyo hiyo almanduubaatu waa kuwa la sunneeyo alatii yenbagii ay haboon tahay lilxaaji xaajiga iyo walmuctamiri midka cumraysanayo ay u habboon tahay alityaanu bihaa inuu la imaado liyadfara bithawaabiha si uu ugu guulaysto thawaabteeda oo u helo wa ajrihaa iyo ajrigeeda walaa yalzamuhu bitarkihaa damun haddii uu ka tago waxyaabaha soo socdo mustaxabaadkaana wax dhiig ah ku laasimayaa ma jiro inuu neef ama wax qalo walaa yalxaquhu ismun wax dembiyana ma haleelayaan ilaa idaa kaana tarakahaa ilaa inuu uga tegay maahane ilaa idaa kaana tarkuhaa ka tegisteeda inuu ahaado ma ahane ragbatan canha nacayb ou nacaayo fa inahu yahamu waa ku dambaaba markaas wuxuu ku sheega mustaxabaadka haddii qofka isagoo nacaynin ka tegista uu ka tegaya nacayb dartii aynan ahayn dembina ma haleelaayo waxna lagama rabo bedel ah haddii laakiin isagoo nacaaya nacayb oo uga tago waa ku dembaaba oo sunna nebiga ka timid sal l slam ajarna lagu helo inuu nacaa ma aha ayib ilaa idaa kaana tarkuhaa ragbatan canha inuu yahay maan ka tegisteeda nacayb la nacaya inay taha ama ilaa idaa kaana tarakahaa isagaba inuu ahaaday yani inuu ka tegey ragbatan canhaa nacayb ou nacayo darteed inuu uga tegey maahane fa inahu ya'hamu waa dembaabayaa markaa liqowlihi sala allahu calayhi wasalam faman ragiba can sunnatii sunnadeyda qofkii nacaa falaysa minii ani iga mid ma aha rawaahu lbukhaariyu wa muslim wاlmuraadu bالsunati sunadana ujeedada ama waxa muraadka sunada laga leeyahay fi hada اlxadiidi xadiidkan dhexdiisa maa jaءa fi اlkitaabi waالsuna waa wixii kitaabka i sunada ku yimid sawaaء waxaa isku mida kaana fardan ahaayayaa farad ow waajiban ama waajib ahaayaya ow mustaxaban ama mustaxab ahaayaya walmanduubaatu fi lxaji yacni ereyga sunna marka la yidhaha macno guudoo wataa macno guud ayuu wataa ayib marka macnaha guud ee uu wato faradka iyo waajibka iyo mustaxabka kulli waa soo gelayaan laakiin hadda waxaan ujeednaa almustaxabaat markaan leenahay iyo wاlmanduubaat qeyb sunnadii ka mid ah oo waa maxay waa wax haddii aad ka tagto adigoo nacayb aynan kaa ahayn aa ka tagto dembi unan kaa raacaynin laakiin ejaraa ku dhaafayo walmanduubaatu waxyaabaha la sunneeyo fi lxaji xajka dhexdiisa iyo walcumrati cumrada kahiiratun aad bay u badan yihiin <clears throat> minhaa <coughs> waxaa ka mid a alramalu waxaa ka mid a rucleynta walidibaacu garabka midig in la banneeyo fii awali dawaafin dawaafkan ugu horeeya dhexdiisa lagu banneeyo yatii bihi lmuxrimu muxrimka uu la imaanayo bixajin aw cumratin xaj iyo cumro uu ula imaanayo dawaafka kugu horeeyo inaad marka ruclo iyo garabka inaad banneyso yani waxaan ujeedaa eh, sunooyinkii wuxuu ka bilaabay oradkii ramalkii saddexda horaana la ordaa <coughs> saddexda showd ee hore wareeg ee hore afarta kalena waa la socdaa midka garabka midigna in la banneeyo garabkaas midig marka banayntiisa dawaafka ugu horeeya iska leh dawaafulquduumka wataqbiilu lxajari <clears throat> idaa qadima makata markuu maka soo galo wataqbiilu lxajari dhagaxa alaswadi madow dhagaxa madow dhunkashadiisa waa sunno fi dawaafi dawaafka dhexdiisa aw istilaamihi ama in gacanta lagu taabsado aw ilishaarati ileyhi ama in la ishaaro watakbiiri cinda dalika markaana allahu akbar agteeda la yiraah wastilaamu rukni lyamaaniy ruknulyamaaniga oo la taabto kacbada afar tiiray ka kooban tahay tiirka a ka bilaabayso xajarulaswadka ku yaallo waa dhaqaaqday tiirkii labaadaa tagtay tiirkii saddexaadaa tagtay labaad iyo saddexaad waxaa la yihaha shaamiyeyn kiyan afaraad marka wuxuu noqonayaa ruknulyamaaniga waayo midka xajarul aswadka uu ku yaallo iyo midkaas hal dhinacay isla xigaan isaga marka gacanta in lagu taabto unbuu leeyahay dhunkasho ma laha ruknulyamaaniga wa salaatu rakcatayni laba ragco tukashadood bacda awaafi bacda dawaafi dawaafka kadib sawaaun kaana dawaafu dawaafku ha ahaado fardan farad oo waajiban ama waajib oo mustaxaban ama sunna ha ahaado salaada aad dukanaysid waa sunno haddaa ka tagto waxba lagaama rabo laakiin ajar baad meesha kugu dhaafayo washurbu min maai zamzam biyaha zamzamkoo la cabo <clears throat> wاsucuudu calى safa wاlmarwa safay marwa in la koro oo buurta kor laga koro wadikru dikri in lala imaado waadducaau duco calayhimaa korkooda iyadoo la fuulo mustaqbilan ilqiblata isagoo qiblada qaabilaya iyadana sunnaday ka mid tahay walisraacu degdeg fi sacyi in la ordo sacyiga dhexdiisa beyna alcalameyni labada nal ee cagaaran labada calam yani waxaa ka taagnaan jiray wax lagu garto haddana nalal cagaaranaaba aada ka arkaysaa meeshaa markuu maraya ragga qofka ragga waxaa loo sunneeya orod wاlbaqaau fii minan iyo mino in lagu baaqi noqdo yowma tarwiyati maalinta sideedaadka in mino la joogo wa leylati carafa iyo habeenka carafa wاlbaqaau fii minan yowma tarwiyati wa leylata carafa habeenka ay sagaalka uu soo gelayo marka maalinta sideedaad duhurkii in la tago mina salaad duhur lagu dukado casir maqrib cishaha salaadaha laba laba ragca la tukanaa afartaa laakiin mid walba waqtigeedaa lagu tukanaa salaada subax minaa lagu tukanaa maalinta sagaalaad markaas wixii ka dambeeya iyo dhaqaaqidii laysku diyaarina marka minadaas in la joogo maalintaa sideedaad waa sunna waajib ma aha sheekh alalbani raximahu llah kitaabkiisa manaasik alxaji walcumra wuxuu ku dhigay eh, wuxuu ku dhigay eh, waajibaadku ku diraa nacam waajibuu ka cabiray mana sidaasna uma badna culimada ama maba dhahaan badna sidan musanifku tilmaamayaa saxoo mustaxabaadkay ka mid tahay wاlbaqaau fii minan yowma tarwiyati waleylata carafa wاdducaau duco warafcu lyadeyni labada gacmoodoo kor loo qaado bacda ramyi اljamrati اluulaa waاljamrati اthaaniya buurta koowaad marka la tuuro iyo midda labaad agteeda in lagu duceyso watakbiiru allahu akbar in layraa cinda ramyi jamaraad dhagaxyada marka la tuuraayo agteeda wagayri daalika oo jamaraadka marka la tuurayo dhagax lagu tuurayo allahu akbar allahu akbar in la dhaho iyo wixii lami iyo intaa keyrkood <clears throat> mustaxabaadkii marka waa kuwaasa almawaaqiitu almakaaniyatu waazamaaniyatu lilixraami bilxaji waalcumra halkan marka wuxuu ka gelaa waxaan soo sheegnay waajibaadka aan ku darnay alixraamu min almiiqaat meesha lagu calaameeyey inaad ka xarmato oo meeshaas aadan dhaafin adiga oo aan adoo xaj iyo cumro rabo inaadan miiqaadka dhaafin ilaa adoo xarmanayo ma ahan xarman ma ahani marka mawaaqiiddaas meelaha laysku xadeeyey iyo waqtiyada laysku xadeeyey iyo ayuu ka rabaa inuu ka warramo almawaaqiitu almakaaniyatu mawaaqiidda makaaniga ah hiya almawaadicu waa meelaha alatii yajibu uu waajibayo calaa man mara bihaa qofka soo maraayo korkiisa uu ku waajibayo muriidan ilxaja isagoo xaj rabo aw alcumrata ama cumro rabo alixraamu uu ku waajibayo xarmasho minhaa xaggeeda uu ka xarmado waqad jaaa bayaanuhaa waxaana yimid buu leeyahay mawaaqiidda makaaniga ah ayuu ku tacriifiy waa mawaadic ixraamka uu waajibayo qofka xaj iyo cumro rabo inuunan soo marin ilaa isagoo muxrima ma ahan waqad jaa-a waxaa yimid bayaanuhaa caddaynteeda fi sunnati ayuu ku yimid can rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama nabiga xaggiisa fa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal wuxuu yidhi waqata rasuulu llahi sal l slam nabiga wuxuu xadeeyey liahli lmadiinati reer madiina wuxuu u xadeeyey dalxulayfa dulxulayfa waliahli shaamina aljuxfata ayuu u xadeeyey reer shaam juxfa raabakhaa la yiraab alxamdulilah waliahli najdin reer najdina qarna almanaasil qarnulmanaasil ba u xadeeyeyo xagga daa'if waaye sayl ayaa la yihaha waliahli lyemani reer yemanna yalamlam meesha la yihaha hunna meelaha lahunna lahum hunna meelaha aan soo sheegnay iyaga lahum dadkeeday u sugnaatay oo iskale oo ka xarmanayo iyo waliman ataa calayhina korkooda waxa ku imaanayo min geyrihinna ayaga aan ahayn ayb hadda soomaalidoo kale markay marayaan yemanay marayaan yolamlam baa marka waxay u noqonaysaa eh, miiqaad u noqonayso ayb miman araada oo qofkii doon rabo ah alxaja walcumrata xaj iyo cumro qofka raba waman kaana duuna daalika qofkii ahaado meeshaa meel ka sokeyso oo maka uga sokeeyo fa min xaysu ansha'a fa miiqaatuhu miiqaadkiisa min xaysu ansha'a waa meesha uu safarka ka bilaabayaba waa ayb fa min xaysu ansha'a xataa ahlu makata reer maka min makatay ka xarmanayaan rawaahu lbukhaariyu wa muslimun wa ixraamu ahli makata reer maka xarmashadooda min makata ay ka xarmanayaan fii hada alxadiidi xadiidkan dhexdiisa maxmuulun waxaa lagu xambaarayaa calaa ixraamihim bilxaji xarmashadooda xajka ay xarmanayaan leanna iyaga cumro inay maka dhexdeeda ka dhex xarmadaan sax maba ahanba taas waa inay ka baxaano xilliga ay tagaan waayo nabiga sal l l salam caaisha markuu cumraysiinayay iyadoo iyadoo maka la joogo cabdiraxmaan ibn abi bakrin walaalkeed wuxuu ku yiri wad tanciim geey tanciim marka waa meesha ugu dhow oo xaramka looga baxo xilliga halkaasuu marka kasoo xarmana fa inahum yuxrimuuna waxay ka xarmanayaan xajkii min manaasilihim guryahoodii wa amaa ixraamuhum bilcumrati ay xarmanayaan fayakuunu min khaariji ilxaram xaramka banaankiisay noqone liamri nabiyi sal slm caaishata radia allahu canha uu amray bilkhuruuji ila tanciimi inay u baxdo lilixraami minhu say uga soo xarmato rawaahu lbukhaariyu wa muslim can caaishata min xadiidi caaisha macnaha wafii haadeyni alxadiideyni labadan xadiid waxaa ku sugan jamcu ahli makata reer maka iyo waman fii xukmihim iyo xukunkooda dadka ah fii kullin qof kastaa min fii kullin mid kasta oo min xajihim iyo cumratihim ah beyna alxili waalxaram inay iyagu kulminayaan xili iyo xaram oo yacnii siday u kulminayaan cumradoodiina xilli bay noqonee xaramkay soo gelayaan marka waayahay marka eh, xajka ay joogaanna waaba ka baxayaan maka oo dee makayba ka xarmanayaan oo waxay aadayaan mashaacirta iyo meelihii loo la aadayay acmaasha ay ka jirtay wa jaa dikru hadihi almawaaqiiti alarbacati afartan miiqaad sheegidooda fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa yacnii lagu sheegay ayay ku timid can ibni cumar iyadoo ibni cumar laga warinayo rawaahu lbukhaariy wa muslim waalmiiqaatu alkhaamisu miiqaadka shanaad daatu cirqin waay huwa liahli lciraaq reer ciraaqa iskale waqad jaa dikruhu waxaa yimid isaga in la sheegay maca almawaaqiiti alarbacati lala sheegay fi xadiidi caaisha xadiidka caaisha ku yimid ayb rawaahu النasaaئiyu baa weriyey waisnaaduhu صaxiixu rijaaluhu hiqaat wajaءa dikruhu waxdahu keligiis oo la sheegay daatu cirqinna wuxuu ku yimid fii xadiidihaa caaisha xadiidkeeda cinda abi daawuud ana rasuula اllahi sal ly slam waqata liahli اlciraaqi reer ciraaq wuxuu u xadeeyey daata cirqin daatu cirq warijaalu isnaadihi cindahum ayaga hum isnaadu lxadiidi waa xadiidkii isnaadkiisi unbuu la mid yahay cinda anasaa'iyi ahaaday fowqa sheykhihi sheykhiisa wixii ka koreeya wa amaa maa jaءa fi saxiixi اlbukhaariyi wuxuu ku yimid can ibni cumara radia allahu canhuma qaal lamaa futixa haadani اlmisraani labadan magaalo ama labadan gobol markii la furtay magaalooyinkan waaweyn atow cumara bay u yimaadeen faqaaluu waxay dhaheen yaa amiira almu'miniin ina rasuula allahi sal l slam rasuulka xadda liahli najdin reer najdi qarnan ayuu u xadeeyey huwa e, qarniguna jawrun leexasho waaye can dariiqinaa annaga dariiqeenna yani najdi horta marka la yidhaha ciraaqiyana waa iska soo gashaa badana marka reer ciraaq waxay dhaheen haddii annaga kii najdi najdidan dhow midkeeda oo qarnulmanaasil haddaan ka soo galno leexashay nagu tahay qalloocay nagu tahay wa inaa idaa aradnaa haddaan doonno qarnan shaqa calaynaa waana dhibe qaala waxau yidhi fanduruu xadwahaa meesha ku aadan bal fiiriya oo min dariiqikum jidkiinna ah faxadda lahum daata cirqin buu u xadeeyey marka meeshii ayaa laga soo qaaday qarnulmanaasil meesha ayaga aan leexashada u noqonaynine ku aadanaa la fiiriyey waxay noqotay daatu cirqin fa maxmuulun mid lagu xambaaraya waay calaa annahu lam yabluq marka cumaraana sidaa u yeelay waxaa lagu xambaarayaa calaa annahu lam yabluq cumara radia allaahu canhu cumar inuunan soo gaarin alxadiidu xadiidka almarfuucu ee nebiga loo koryeelay fii daalika ku saabsan daatu cirqin faxadda liahli lciraaqi daata cirqin buu ugu xadeeyey biijtihaadihi ijtihaadkiisa fa kaana wuxuu ka mid noqday min muwaafaqaatihi meelihii uu yacnii waafaqay allatii waafaqa fiiha alxaqa xaqa oo waafaqay dhexdeeda yani khulaasada marka waxay tahay afar wax wara kama taagna miiqaat yalamlam oo reer yeman ay leeyihiin qarnulmanaasil oo reer najdi ah juxfa oo iyada ah yacnii reer shaam dulxulayfa oo reer madiine ah afartaa war ma laha reer ciraaq iyo wixii barigaas ka imaanayo ciraaq barigeeda xaggee u ah miiqaat daatu cirqin waay yaa daatu cirqin marka miiqaat ka dhigay xadiidtii hore abu daawud iyo nasaa-i waxay tustay rasuulkaba inuu ka dhigay sal l slam xadiidka bukhaarina cumar inuu ku ijtihaaday ma isdiidayaan cumar isaga xadiidka ma soo gaarin waa ijtihaaday waa iswaafaqeen marka ijtihaadkiisi iyo xadiidkii nebiga sal l slam xadiidka u waafaqay ayib sidaasuu marka ku wadaa saasay marka waxay ku noqonayaan mawaaqiidu shan reer maka iyaga xaj marka la joogo maka unbay ka xarmanayaan marka la joogo cumro ay rabaanna waa baxayaan banaankaay xaramka uga baxayaan waa soo gelayaan intaa aada bay u caddahay dadkii aan waddamadaas u dhalaninna ee iyaga soo kor kormarayana meeshay soo kor kormarayaanay ku xugun yihiin qofkii aan xaj iyo cumro u soconin oo iskaga socdo maka inuu aadana de asaga miiqa inuu xarmado ixraam waajib maba ku ahaba waayahay waman lam yamura qofkaan soo marin bihadihi almawaaqiiti mawaaqiidan fainahu yaxrumu fainahu yuxrimu waa xarmanaya cinda muxaadaatiha fainahu yuxrimu waa xarmanaya cinda muxaadaatiha meel ku abaarkeeda yani adiga meelna ma soo kormaraysid meelihii la sheegay laakiin meel la siman ayaad isku aadinay markaad maraysaa xarmane waayahay baran beri ahaan ula siman ow jawan ama jawi ahaan ula siman marka diyaarad ee lagu socdo ow baxran ama bad ahaan markab marka lagu socdo wa in axrama haddii uu xarmado qabla almawaaqiiti mawaaqiida ka hor saxa ixraamuhu ixraamkiisu waa ansaxa wa khaalafa alowlaa sidii habbooneyd buuna khilaafay meeshaan marka masale muhiima ah nooga soo baxayso waa maxay qabla almiiqaad ixraam waa kugu ansaxaa ganaaxna laguguma laha sababtoo ah miiqaadkii adoo xarman yaad maraysaaba meeshaas marka waxay aada nooga anfacaysaa marka aan diyaaradaha maalan lagu sheegeynin diyaaradaha qaarkood makuu sheegayaan miiqaad <clears throat> ama maba yaqaanaanba hadday rabaan markaasoo kale hawada sacuudigaba markii la galo haddaa iska sii xarmato waa sida fiican laakiin haddaad dib u dhigto oo miiqaadkii oo lasoo dhaafay aad xarmato alixraamu min almiiqaad baa kaa maqnaanayo hadhowna waxaad gelaysaa marka in dam iyo uu kugu laasimo fidyo lagaa raboodo marka haddii shaki kugu jiro qabla almiiqaad iska xarmo meeshaa marka wax ku jira sidaas qaala ibnu lmundir alxaafid ibnu lmundir waxa uu yihi fi lijmaaci kitaabkiisa alijmaac wa ajmacuu waxay ku ijmaaceen calaa ana man axrama qofkii xarmado qabla almiiqaati miiqaatka ka hor anahu muxrimun muxrim inuu yahay oo xajkii iyo cumradii u xiran yahay oo waxba aan laga ribin kale waman mara qofkii soo maro bi haadihi lmawaaqiiti buu yiri sheekhu mawaaqiidan ow xaadaaha ama la sinaado huwa lam yurid xajan isagoon xajna rabin markaas ow cumratan ama cumro fainahu laa yalzamhu lixraamu ixraam ku laazimi maayo minha meesha uu ka xarmado kama dala calayhi sida uu tusay mafhuumu qowlihi sala allahu calayhi wasalama fi lxadiidi almutaqadimi xadiidkii soo hormaray mafhuumkiisa sida uu tusayoo miman araada alxaja waalcumra qofkii xaj iyo cumro raba maxaa laga fahmay qofkaan rabin waajib kuma aha inuu meeshaa ka xarmado mas'ale marka innaga weliba aada noo taabanaysa haddaan soomaalidii nahay oo hadda ka hadlaa marka sheekha dadkuna ay su-aalaan marka xajka iyo loo socdo dadka qaarkood ay su-aalaan ayib wuxuu yidhi waman tajaawaza tusaalahana waxaad moodaa innaga aan rabnayba inuu usoo qaadanayo waman tajaawaza qofkii dhaafo miiqaatahu miiqaadkii loo xadeeyey hayra muxrimin isagoo mid xarman aan ahayn isagoon xarmanaynu dhaafay kal kalyemaniyi ninka yemaniga ah alladii mara biyalamlam oo yalamlam soo maray muriidan idihaaba ila lmadiinati isagoo raba inuu madiine aado awalan marka hore madiine inuu soo maro rabo meeshaas marka waxaad ka dareemaysaa innaga lafteenna yalamlam unbaa miiqaad noo ah qofkii marka inuu madiino ku hormaro rabo ee yalamlam dhaafo isagoo raba laakiin inuu madiino aado safarkiisaas iyo wakaladii kii wasala ilaa juddata juddo <clears throat> soo gaaray bidaa'irati daa'ira kusoo gaaray yuriidu rabo addahaaba minhaa ila almadiinati inuu jiddo madiino ka aado rabo liziyaarati masjidi rasuulillaahi sal l l slam masaajidka nebiga sidau u booqda iyo wixii la xiriiray huma yuxrimu dabadeed marka xarmanayo min dilxulayfati dilxulayfa ka xarmanayo miiqaati ahli lmadiinati reer madiina miiqaadkooda fa inahu laa shaya calayhi waxba korkiisa ma ahaanin waxba lagama rabo fi hada tajaawusi gudbitaankan liannahu maxaa yeeley lam yurid ilixraama maxaa yeelay ixraam min miiqaatihi ou ka xarmado ma rabin wa inamaa tajaawasahu waa dhaafay fii dariiqihi jidkiisa ila almadiinati oo u socday oo ku dhaafay miiqaadkan marku dhaafayay dariiqiisa madiino waaye madiino u socdaa maka ma aha madiinana de xaj iyo cumro iyada lagama doono dabcan ila almadiinati liziyaarati ziyaaro darteed huma alixraamu min miiqaatiha dabadeedna wainamaa tajaawazahu fii dariiqihi ila almadiinati liziyaarati huma alixraami min miiqaatiha dabadeedna markaa de madiine mar hadduu kasoo baxayo maka u socdo xaj iyo cumro ou raba miiqaadkeedu kasoo xarmana oo dulxuleyfa ah <clears throat> waayahay meeshaas markaa mararka qaar xajku waqtigiisa haddii uu aada u marba haddii la galo bisha dulxija haddii la galo dadku markay jiddo ka degtaan madiine waaba la xiraa hadiiba yani afartoo kale weliba la gaaro afarta dulxija meesha keliyo furan makay noqone markaas iska ilaali ogow inay hadday madiino waqtigii la xirayay la joogo waxaa ku qasbanaanaysa in maka lagugu shubo mar haddii maka lagugu shubayana nin cumro iyo xaj rabana aad tahay waa inaadan miiqaadka dhaafin oo adoo dharkaagii wato xarman miiqaadka aad yacni ka xirato aadan dhaafin laakiin haddii waqti kuu dhiman yahay oo madiino dariiqeeda aada ku gaarayso oo kuu furan yahay markaasoo kale marka inaad yani madiine inaad ku hormartana aad rabtid waa dhaafi kartaa leanna dhaafitaankaagaas wuxuu ku wajahan yahay madiine xaj iyo cumro markaas adiga safar xaj iyo eh, cumro markaas ma ku socotid oo maka toos ah ayib sidaasuu ku leeyahay nacam waana saa waman axrama qofkii xarmaday qofkii xarmado min miiqaatihi miiqaatkiisa ka xarmado wa bacda wusuulihi ilaa jidda jiddo markuu soo gaarayna umira la amray bidahaabi ila almadiinati inuu madiine aado fa inahu yabqaa waa baaqi calaa wuxuu ku baaqi noqona calaa ixraamihi ixraamkiisa lianna man dakhala fii nusukin qofkii camal galo lam yajuus lahu tarkuhu inuu ka tago uma banaana wawajaba caleyhi an yutimahu inuu dhammaystiraana ku waajibayo liqowli illaahi caza wajala waatimu alxaja waalcumrata lilah xajkii cumradii ilaahay u dhammaystira masaladanna waxay tahay adigii waxaad islahayd madiina waa xiran tahay oo madiina maba kuu furnaad islahayd adiga sidaas markaad joogto ayaa waxaa dhacday inaad dharkaagii cadcadaa gashatay miiqaadkaagii ka xarmatay diyaaradda korkeeda jiddaad degtay markaasaa layidhi madiina waa furantahay madiine aad madiina aaday marka markaas madiine aad aaday miska bedelaya dharka maya exraamka miyaad ka baxaysaa maya haddii ixraam la galo in la dhamaystiro saasuu marka wuxuu kuleeyahay marka dharkaagaas cadcad unbaad madiino ku tegaysaa oo ziyaarada ku gudanaysaa waa ku soo laabanaysaa sidaas unbaa exraamkaagii baaqi oo kugu yahay ayb walmawaaqiitu zamaniyatu mawaaqiidka zamaaniga xag kuwa ama meelihii waa ka baxnay meelihii nebigu xadeeyey ee aan la gudb qof xaj iyo cumro rabo inuu ka gudbaa laga reebay <clears throat> ilaa isagoo muxrim a ah, maahane waa ka soo dhammaanay hadda waxaan gelaynaa mawaaqiidka zamaaniga walmawaaqiitu zamaaniyatu mawaaqiida zamaaniga ah hiyo shuhuuru waa bilaha alatii yuxramu fiihaa la xarmado dhexdeeda bilxaji waalcumrati xajkii cumradii la xarmado wahiya fi lcumrati cumrada shuhuuru sanati kuliha sanada oo dhan bilaheeda liannahu lam yaأti daliilun kuma imaanin calaa takhsiisihaa cumrada in lagu gaar yeelo fii ashhurin macluumatin bila la yaqaano wa amaa fi lxaji laakiin xajka fa fii ashhurihi bilihiisa unbaa la xarman karaa wahiya shawaalu wadulqacda wاlcashru اlwalu min dilxija waa shawaal oo haddaba aan ku jiro dulqacda iyo tobanka hore ee bisha tobanka hore ee bisha dilxija qaala allahu caza wajala alla wuxuu yidhi alxaju ashhurun macluumaat alxaju waqtu lxaji xajka waqtigiisa ashhurun bilo waaye macluumaatun la yaqaano waqtulxaji baa lasoo qadaraa ayb faman farada fiihina alxaja bilaha dhexdooda qofkii xaj fardiyo oo goosto falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji afxumo faasiqnimo oo ficil xun la sameeyo dood muran aan xaq iyo lagu bayaaninaynin ma aha nin xajka dhexdiisa faalixraamu bilxaji xajka oo la xarmadaa yabda-u wuxuu ka bilaabanaa fii awali leylati min shawaal habeenka ugu horeyso shawaal yani maalinta habeenka ciiddaba waa xaj waa xarmashadiis waa bilaabo kartaa waa bannaan tahay waa banaantahan ka hadlaynaa ugu wada waqtigiisa waa la joogaa man wayantahi wuxuu ku dhammaanayaa biطuluuci اlfajri fajarka inuu dhasho min leylati الnaxri oo habeenka oo tobnaadka yacni maalinta waxaan ujeedaa toban ay taho ciidda subaxeeda mar haddii waagu beriya xaj waa u dhammaatay waayo carafaa tagtay carafana hadday tagtay xajka waa ku tegaa wahiya sabcuuna leylatan waa toddobaatan habeen idaa tama shahraa shawaalin wa dilqacda shawaal iyo dulqacda haddii soddon soddon laga dhigo waa toddobaatan habeen wa tiscun wa situuna lixdan iyo sagaal waay leylatan idaa naqasa axaduhumaa midkood hadduu labaatan iyo sagaal ku dhammaado wa hamaanin wa situuna lixdan iyo sideed habeen waay idaa naqasaa jamiican labadaba haddii labaatan iyo sagaal ku dhammaadaan wa awalu haadihi layaali habeenadan habeenka ugu horeeyana waa leylatu ciidilfitri ciidulfitriga habeenkeeda wa aakhiruhaa habeenka ugu dambeeyana leylata ciidil adxaa ciidulaadxaada habeenkeeda u dambeeya walaa yushkilu calaa haadaa kan ma ishkaal gelinayo walaa yushkilu calaa haada kownu jumlatin min acmaali alxaji ishkaal ma gelinayso arrintan ma ishkaalkee ma ishkaal ku keeni mayso wax badan oo acmaasha xajka ka mida ahaanshadeeda takuunu inay ahaanayso fii yowmi alciidi maalinta ciidda dhexdeeda wa ayaami tashriiqi iyo ayaamu tashriiqa liana almaqsuuda ujeedka aan ka hadlayno xusuulu ixraami ixraam inuu xasili karo waay fii hadihi alashhuuri bilahaas yani innaga hadda waxaan ka hadlaynaa xaj waktiga la xiran karo xaj waktiga la xiran karana wuxuu kusoo dhammaaday waaga markuu beriyo wuxuu ka bilowdaa habeenka ciidda ciidulfitriga soonka markuu dhammaado habeenka ciid waayo la dhaho caawa waa la bilaabi karaa xaj waa la xarman karaa ixraamkiisu waktiga ugu dambeyso la xarman yani eh, la xarmo karinna yani waqtiga ugu dambeysoo la xarmo karana waa inta ka horeyso maalinta tobanaad ee ciidda <clears throat> ciidul adxaada salaada subax intaan la tukanin qofku waa waa ka ansixi karaa inuu xaj xarmado oo uu carafo soo istaago dabadeedna imaado annaga marka waxaan ka hadlayna waa waqtiga xarmashaduba ay bannaan tahay la xarmo kara dhexdooda ee ma ka hadlayno maalinta ciidda oo ciidul acmaalaa la sameeyaa saddexda maalmood oo ka dambaysana acmaal waa la sameeya maxaa ugu tiri weyseen ha la sameeyo laakiin maalmahaasi ixraam oo xaj la xarmadaa ma suurtagal ma noqon karto waayo waaba tegeyba xajka wuquufu carafa tegey mar hadduu tegeyna xajkii baa tegaya liqowlihi tacaala faman farada fiihina alxaja alaaya walaa majaala lilixraami ixraamna boos uma furna bilxaji la xarmado bacda duluuci اlfajri waagu markuu soouu soo baxo min leylati naxri habeenka leylatu naxri waa tobnaadka waagii marwaaga markuu beriyo majaal uma furna iyo boos uma furna xarmasho liintihaa'i waqti اlwuquufi bicarafata dhammaashada uu dhammaaday carafa istaagideeda darteed walaa yushkilu calaa dalika ayضa arrinkaa ma ishkaal gelinayo iطlaaqu ljamci jamca in lagu iطlaaqo calaa aqala min halaaثati ashhurin saddex bilood wax ka yar ishkaal kale marka ayuu rabaa inuu tilmaamo aqaluljamci meeqo waaye waa saddex see marka laba bilood iyo bil aan dhammaanin oo toban habeen ah see jamc looga cabira ashhurun maxaa loo yihi ashhur ayb liqowli اllahi caza wajala yani walaa yushkilu calaa dalika ayضa iطlaaqu اljamci calaa aqala min halaaثati ashhurin maxay ishkaalkaas maxaa naga daaweynaya liqowlillaahi caza wajala dartiis oo faqad sagad quluubukumaa laba haweenaa laga hadlayo xasaskii nebiga markaasaa la yihi inta tuubaa ilallaahi faqad sagad quluubukumaa iyaga oo laba abaa marka la jamciyo quluub ayaa la yihi waana laba wa inamaa humaa qalbaani waa laba qalbina un wa qowlihi waliqowlihi wa daawuuda wa sulaymaana id yaxkumaani fi lxarhi id nafashat fiihi ganamu lqowm wa kunnaa lixukmihim jamca laga dhigay soo maarti waana labo shaahidiin faqad jaءa fii iطlaaqi damiiri اljamci waxaa yimid damiirka jamca in lagu idlaaqay cala lithnayni laba wa min iطlaaqi lafdi اljamci cala lithnayni waxaa kamid a jamc in laba lagu idlaaqi karo qowlullahi caza wajala fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus walaala haddii uu leeyahay meydku oo uu dhin meydka dhintay hooyadii waxay qaadanaya lix meelood meel walaalo waa jamc labayna ku dhaboobay haddii laba walaal ay joogaan hooyada sudusay tegeen lianna alumma hooyada tuxjabu waa la xijaabayaa min athuluthi baa laga soo xijaabaa ila sudusi baa la keenaa bithnayni labaa lagu xijaaba iyo fa akhara ka badan min alikhwati oo walaalo ah wa ayضa famin iطlaaqi shayi shay in la iطlaaqo calaa bacdihi lagu iطlaaqo qowlullahi caza wajala faman tacajala fii yowmeyni laba maalmood qofkii ku degdega dhexdooda falaa ithma calayhi wa inamaa humaa yowmun wa nisfu yowmin xaqiiqaduna waa maalin iyo nuskeed marka nuskii baa hal laga dhigay waa layska buuxiyey markaasaa laba la yiri faa iska istidraadiyo ardayga ay anfaca iska anfacaysa waay midaan walow axrama bilxaji hadduu xaj xarmado fii kayri ashhurihi hadda marka waxaan soo barannay meelaha laga xarmado iyo waqtiyada la xarmado oo xaj in la xarmadaa suurtagal ay tahay hadda halkaa wuxuu ka gelaa haddii bilihii xajka ka hor uu iska xarmadaba ninkii soonuu xaj xarmaday shacbaankiibuu xaj xarmaday walow axrama haddii uu xarmado bilxaji xaj fii geyri ashhurihi bilihiisa bila aan ahayn saxa ixraamuhu horta ixraamkiisu waa ansaxaa wa fasakhahu waana bedelaa xajkiio ilaa cumratin cumro u fasakhaa fadaafa wasacaa waxalaqa waa dawaafa waa sacyinaa tintou xiirana aw qasara ama waa gaagaabina wax taxallala waa xalaalooba walaa calaaqata lihadihi اlcumrati cumradaana wax calaaqa ah lama laha bitamatuci tamatuca aladii huwa axadu ansaaki اlxaji اthalaaثati saddexda nooc ama saddexda wej ee lagu xarmado mid ka kamida tamatuca ahna booskan ma soo gelaya waayo tamatuc wuxuuba ahaa in cumradu ay dhacdo fii ashhuri lxaj haddii cumradu ay ashhurulxaj aynan dhicin cumradaa tii tamatuca ma laga dhigi karo waa cumro iska mustaqila lianna hada almuxrima muxrimkan lam yafrid alcumrata cumrada ma fardinino ma xarmanin fii ashhuri اlxaji bilaha xajka dhexdeeda ayb markaa qofku mufrid waa iska noqon karaa marka cumradaasuu dhammaystay xaj keligiisa dhow hadduu iska xajiyo iska tago cumradii waajibkeedna uga dhacaysaa xajkiisiina xaj keligiis ou xajiyaba iska noqona wa ama alashhuru alxurumu alati dakaraha allaahu fii qowlihi bilaha xurmada leho ilaahay qowlkiisa uu ku sheegay ina ciddata shuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahran fi kitaab illaahi yowma khalaqa asamaawaati waalarda minaha arbacatun xurum uu yiri fahiya dulqacdati wadulxija walmuxaram eh, warajab afartaas halaahatun sardun saddex waa isku xigaan wa waaxidun fardun midna waa gooni rajab alfard a la yidhaha xataa bisha rajabku farajabu fii wasaط اlcaam sanadka dhexdiisay ku jirtaa huwa munfaridu can gayrihi buu ka gooni yahay min baqiyati اlashhuri اlxurum bilihii kale ashhur اlxurumkaabuu keligiis gooni ka yahay wاthalaaثaة اlmutawaaliyatu saddexda isku xigtaa hiyo shahru اladii yu-adaa fiihi اlxaju waa bilaha xajka la guto ayb iyo washahrun qablahu iyo bil ka horeyso shawaal ah shawaal ila iyada yani kuma jirto ashhurulxurumke yadhabu الnaasu fiihi ila اlxaji bay aadaan wa shahrun bilna bacdahu waa ka dambeeya xajka oo xajka kuma dhex jirto waa muxaram bisha muxaram yarjicu الnaasu way kasoo noqonayaan fiihi bishaa dhexdeeda min min alxaji bay kasoo noqonayaan falmuxaramu muxaram wa rajab iyo rajab min alashhuri اlxurum ay ka mid yihiin walaysaa min ashhuri اlxaji bilihi xajkana ka mid ma aha washawaalu min ashhuri اlxaji bay ka mid tahay walaysa min alashhuri اlxurum iyadana ashhur lxurumka ka mid ma aha waa iska faa-iido dheeraada ayb wadulqacdati min alashhuri اlxurumi wa min ashhuri اlxaji dulqacda iyada ashhurulxurumkiina waa ka mid tahay bilaha afartee xurmada leh bilaha xajkana waa ka mid tahay wadulxija iyadana min alashhuri اlxurum ay ka mid tahay waalcashhuru اluwalu minhu tobanka horoo ka midana min ashhuri اlxaji bay ka mid tahay waqad kaana alcarabu waxay ahayn fi ljaahiliyati jaahiliyada dhexdeeda yucadimuuna alashhura alxuruma bilaha xurmada le waa weyney jireen wayamtanicuuna min alqitaali fiiha dhexdooda inay dagaalamaanna waa diidi jireen waa iska reebi jireen waa ka joogsan jireen walihaada sidaa darteed lamaa alaba wafdu cabdilqays wafd cabdulqays markay dalbadeen min anabiy sal slm nebiga ay ka dalbadeen an ya'murahum biamrin arin inay inuu amro yubaliguunahu man waraa'ahum dadka yubaliguunahum <clears throat> kaas oo markaa yani ay gaarsiiyaan yubaliguunahu ay gaarsiiyaan man waraa'ahum dadka ka dambeeyo <clears throat> wayadkhuluuna bihi ljannata jannadana ay ku galaan qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah inaa <clears throat> anagu laa nastadiicu ma awoodeyno an naatiyaka inaan kuu imaano ilaa fi shahri اlxaraam bilaha xurmada le maahane wa beynanaa wa beynaka aniga adigana waxaa noo dhexeeyo haada alxayu qoladan min kufaari mudara mudar gaaladooda ah bilaha un baan kusoo gaari karnaa oo aan la xarman oo iyagu dadka ay isnabadgeliyaan ayb rawaahu lbukhaariyu wa muslimun intaa marka waxaa ku dhammaaday mawaaqiiddii makaaniga iyo zamaaniga ayuu sheekhu ka soo hadlay haddii marka miiqaad la yimaado waxaa ku xigta xarmasho waa la xarmana marka la xarmado marka maxaa qofka ka xaaraan noqonayo oo awel u bannaanaa taasuu geli doonaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabih